halkaha ku noolow ulmadu ka digriye cawiya subaw bulshadu ka dhex dumee cayaaraxow kulanta wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenin u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ah, ayaad maantana ku maqli doontaan haddii aalla idmo waxaa ka mid noqon doona ninka kenya ugu orodka badan oo booliska dalkaasi ku biiray madaxweynihii hore ee baraaziil oo isbitaal la dhigay kadib markii uu maqlay in dad isaga taageersan ay isku dayeen afgembi waxaan sidoo kale dahaynaa madaxweynaha indoneesiya oo sheegay inuu ka xun yahay xadgudubyo bini-aadamnimada ka dhan ah oo dalkiisa ka dhacay nin lixdan carruura ah, aabbow ah oo sheegay inuu doonayo inuu noqdo aabbaha adduunka ugu carruurta badan waaad maqli doontaan xubnihii joogtada inoo aha barnaamijkeena qayba ka yihiin kaalinta suugaanta kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka kane arinkeena meel mari codka macaan fanaanada mariya mursal ciise ayaa ku luuqeynaysa heestan oo raado ku imidina abto waxaad oransa mooye xuseen oo faarax allahu raxmadee ayaa erida laga hayaa daafur bay noogu taha barnaamijkeena kulanka keen war maxaa u dambeeyey matabaysay walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheedaho hoyaday timaha daabidkaha ku noolo waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggeena radio kulme sidoo kale waxaa nagala socotaan idaacadaha wadani xogmaal iyo kala f m oo ku kala yaala beledweyne kismaayo iyo mareykanka haddii aanu ku bilowno markana maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka garsoorka ee sanadlaha ah oo dabcan arrimaha garsoorka dalka looga hadlay sanadkan waxaa si gaara diirada loogu saarayay federaaleynta garsoorka dalka garsoorka marka loo fiiriya dalka aad ayaa cabasho looga keenaa madaxda ka qaybgalana waxay aad uga hadleen in cadaalad darada mararka qaar hay-adaha garsoorka dalka ay ku kacaan ay sabab u noqoto in dadka shacabka ah ay garsoor u doontaan ururka al-shabaab saraakiisha halka ka hadla waxaa ka mid a ah taliyaha booliska gobolka banaadir ama qeybta guud ee gobolka banaadir oo sheegay mararka qaar in culeysyo adag ay kala kulmaan saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga ama ciidanka soomaaliyeed oo uu sheegay in mararka qaar xukunno maxkamaduhu ay fuliyeen oo boolisku ay fulin lahaayeen oo xukunno boolisku ay maxkamaduhu ay rideen oo boolisku ay fulin lahaayeen in mararka qaar ay dhacdo in sarkaal ciidan u hor istaago waxyaabaha sidoo kale dadka kaada waxaa kamid ah eh, wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in loo baahan yahay si dadkan cadaalad loogu helo ama dadka somalia cadaaladu helaan dagaal badan in loo galo wuxuu madaxweynuhu qeybtan kaga hadlayaa arrimaha federaalka guud ee soomaaliya iyo waxaa federaalinta soomaaliya ay tahay iyo sidoo kale cadaaladda mashruuca federaaleynta dalka federaaleynta dalka xasan sheekhna ma keenin maalinti hadda iska dhaafe markii horeu imaanayana oo aan noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee kumeelgaarka markii laga baxay madaxweyne dalka ka noqday nidaamka garsoorka waa yiilay dastuurka kumeelgaarka ee maanta waa dhammaystiraynaa aan leenahay waa yiilay asigayna ku qoran tahay dalku inuu dal federaal yahay rabid iyo rabitaan la-aan ma aha ninkii mas-uul dowladeed noqdaah waa inuu dastuurkaas u hogaansamaa uu fuliyaa haddii wax ay su-aala ka jiraan ama wax ka qaldeen dadka soomaaliyeed loo bandhigaa waxaan laakiin wixii loo bandhigi mahayn federaaleynta waan u istaagnay markii hore waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas ilaahay intaasuu nagu guuleeyey maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaaleynta hoos u dadejinta waaye waxa naga dhiman dalkan laba waxyaabood inaan la ysku qaldinaan rabaa dalka in la federaaleeyo waa mid dalka in laysku haayo oo hal dal ou noqdaana waa mid kale dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta ma aha maya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya jamhuuriyad la yidhaahana oo hal ka mid ah eh, labada boqol eh, dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahaan nahay hal dowladaan nahay hal dalaan nahay muwaadinka soomaaliyeed geeskaas ha ku noolaado ama geeskaa kale dalka ha uga noolaada isku xuquuq waaye mid muwaadinka darajada koobaad iyo mid muwaadinka darajada labaad ma qabno weligeedna sooma qabin haddana ma qabayno sidaas daraaddeed wax kasta oo muwaadinka soomaaliyeed ee raas gambooni jooga iyo kan raas caseer jooga iyo kan laawi caddo jooga wada taabanayo dowladda dhexaa mas-uulka ah dowlad goboleed mas-uulka maaha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayoo dhanna waxaa ka mas-uul ah dowlad goboleedka ka mas-uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasira muwaadiniinto dhan taabanayo haddii dhinacan kale loo fasira muwaadiniin deegaan taabanaya waa laga yaabaa wadatashi waa laga wada tashanayaa go-aanaa laga wada gaarayaa wadaagaa la yihaah nidaamka federaalka ee aan rabnaahi inuu sidaa u qeexnaado waayo ma doonayno dalka soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kale xuquuq ah oo kale maxaanku irahday eh, heybad ah oo kale ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqaynayaan inay sidaas tahay muwaadiniintoo la kala fadilo degaanadoo la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ah hayo dadkaoo la kala celiyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaan kastoo soomaaliyeed maslaxadiisa waxay ku jirtaa soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas hadduu kasoo tago deegaankaas taga uu degi karo ku noolaa karo maxaan ku rahdaa ku dhaqmi karo xagga kale hadduu mid kale u guuraayo ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirado kale xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta oo soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo degaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkana muxuu ahay muxuu halkan kasoo soo doona aan laislahayn ayaa balaayadaasi dhacday waa la kala miirmay dowladda soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah isdhex degan oo soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la yidhaha dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan oo ninba meel degi karo qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay waan garanaynaa qabiil uu degaankiisa ku filan yahay ma jiro qabiil kasta waxaa anfacaya soomaalinimo soomaalinimo wax ku helaya soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeelan karaa maxay ahayday eh, xadiidkii ahlu makka shu-uuntooda ayagaa yaqaano soomaayn degaan kasta shu-uuntiisa hoose asaa yaqaano madax bannaan shu-uuntiisaas hoose ku xallistana waa leeyahay waana la siiyey oo dastuurkaa siinaya laakiin shu-uuntii dadka ka dhexaysa in inta la jiido kuwa dagaameed laga dhigo yaan yaynaan isku dayin meesha aan rabno inaan ka waantuuno cadaaladuna ay ka toosayso waa meesha war cadaaladdu nimaa guri iga dhacay iyo nimaa beese iga dhacay keliya ma aha garsoorku waa meeshiisa oo waa hay-addii qaybo ka mida cadaaladda fulinaysa cadaaladoo dhan garsoorka kuma soo aruurtee meelo kale cadaalad looga baahan yahaa badan oo garsoorka xindaabkiisa xataa ka baxsan cadaaladdu waxa materialka ah ee la kala booba ee la kala xooga baskuma eka cadaaladdu siyaasaday leedahay dhaqaalay leedahay arrimo bulshoay leedahay meel walbay cadaaladda ay gashaa ay u baahan tahayna in laga toosiyo laga saxo marka kuwaasi weli aaliyaadkii aan ku saxaynay qaarkood waa naga maqan yihiin garsoorkaan haysanaa maanta oo wixii uu noo sixi karay inuu maanta horta asiga horta bal uu noo saxo kuwa kale bal oo qaarkood aan la arki karin oo la taabo karin hanoo noo dambeeyaane midaan hadda garsoorka ah oo la taabo karoo la arki karo kaysaska intooda badan bal aan aan kalsoodineyna siino aan ogolaanno in dibu habayn dhab ah lagu sameeyo muxuu ahaa garsoorka waxaan rabnaa waxaan dowladda federaalk ee soomaaliya ee aniga madaxweyneahan ka ah waxay u hogaansan tahay dastuurka hadda jira intii suurtagala waxyaabaha dastuurka in lagadastuurka ilan aayaad oo munazal oo ilaahay soo dejiye maahe shalaba annagaa waa heshiis bulsho waxaa la yidhi shalaba annagaa sidaan ku heshiinay haddii maanta dhowr iyo toban sano markuu jiray kabacdi meelo galdoloolle ay ka soo baxeen waa saxeenaa maantaan iswarsanayna qadiyadan see ka yeelna saanaan ka yeelaynaa sidii aan isdhahna anaan yeelaynaa soomaaliya haddaan laakiin caqligayga iyo rabitaankayga iyo rabitaanka qof kale iyo rabitaanka koox kale dalkaani meel uguma tagaayo ugumana soconaayo dowlad goboleedyada dalka jiroo dhan annaga waa dowlad goboleedyadeennii waa soo dhawaynaynaa waa la shaqaynaa taladay leeyihiin kama jiidanayno gooni midaan u faquuqayna iyo midaan jeebka soo gashanayna ma jirto waxaan rabnaa inay talada ay nala gaaraan markay nala gaaraanne meesha kale ay leedahay talada haddana inaan sii geyno oo meesha kale ay leedahay sii geyno ilaa ay soo aftarantoo la yihahdo allailah waa arrinkan waa arrin laga tashaday oo lowxey waxa oo eh, golaha aan hadda samaynay <clears throat> dhexdiisa looga shaqeeyana waa heshiisyada siyaasadeed iyo heshiisyada bulsho iyo wax lamida inaan soo xayndaab inaan soo sameyno frame waxay ku dhex jiray oo dhan dadka iska lahay inay u tagaan markaa hadday dhaqaalo tahay hadday arrimo bulsho tahay hadday ciddii farsamo iyo khubaro ahayd annagu khubaro maahayn ciddii arrimahaas khubarada ku ahayd inay inta u tagaan ay kasoo tala bixiyaan ay yidhaahdaan sidaanaa loo kala leeyahay sidaanaa loo nambarinayaa sidaanaa loo waxaynayaa kabacdina hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kaloo kusayso oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba leh inay tagaan arrimaha dowlad dhisidda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waa ka daahfur o binaanka waa furannahay albaab noo xiran iyo qadyad gaara ma jirto soomaaliyada maanta joogta maxaa ku san ayaan ka hadlaynaa soomaaliyada laba kun iyo konton iyo laba kun iyo lixdan jiri doonto ma ka hadleyno maxaa san midda maanta joogta laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo shan labaatan iyo lix laba kun iyo soddon middan soo tobanka sano soo socoto kale maxaa kusan toban sano kabacdi konstituushka dib ha loo eego waxyaabaha qaarkood shuruucda dib ha loo eego shuruucda kaloo dhan joogto waayaba dib u eegistooda mar walbay soco kartaa laakiin konstituushnkao kale in la yihahdo tobankii sanaba maraa dib u eegis lagu sameynaa oo guddi yar inta loo saaro oo la leeyahay bal qodobada qaarkood dib ha loo soo eego marka inaan soconnaan rabnaa sharci dastuurkeenna iyo shuruucdeenna sida aan hadba annaga u horo dowladnimadeenna oo u kobcayso ayay ula kobcayaan maanta ma samayn karno wax kasta oo wax ugu fiicnay oo aan jecelnahay waxaa nagu dabaqanta mahmaahdii ahayd maxaasan maxaa suuraabaa ka roon wax badanaa qurxoon dal barwaaqaysan wax walba leh maxaanku idhaahdaye inaan ahaano waa sida san laakiin maanta maxaa suurooba nimankan dabarka nagu xiray aan dabarka iska goyno si aan u soconno hore ugu sii dhaqaaqno si aan hore ugu sii dhaqaaqnoon u soconno bal horta dabarka aan iska furno khawaarijtu waa dabar soomaaliya ee ummadda soomaaliyeed ku xiran waaye meel kastoo ay joogto kan america jooga iyo kan yurub joogaay kama kama xor aha leanna intaa asalkii ah inta hadday dabran tahay kan america joogana waa dabran yahay iyo kan sweden jooga iyo kan mxuah ingiriiska jooga iyo kan kenya jooga iyo mid meel kasta jooga waa dabran yahay halkan waaye soomaali meesha laga haysto ilaahay idankiis xaajadu meel fiican waxaan rabaa dadka soomaaliyed inuu sheego cadowgu waa noolahay uuna leeyahay laakiin annaga jawaabta saxdaa ah oon siinay annaan siinayna waa maxay ma noolid ma noolid qaraxaan xagga bag ka siiyey iyo jidkaan xagga miino geeliyey iyo tuulo hebelan xalay kusoo dheelmaday iyo macnaheeda inay nool yihiin maaha waandhaweed waa sheegay dembigay isku sii badinayaan nacaybkay isku sii badinayaan ciqaabta allah isku sii badinayaan laakiin wax ay soo noqosho ah ay leeyihiin ma laha lianna shacabkii soomaaliyeed ayaa diiday badeecadoodii shacabkay ka dhex gedmi weyday waa malaay biyihii ka gureen ma noolaana kalluun ama malaay haddii meel uu biyo ku jireen oo ku dhex mulcmulcu leeyahay oo biyihii ay ka guraan ma sii noolaan karaan shabaab biyihii waa ka gureen biyuhu shacabka soomaaliyeed oo ahay waana ka guray ma noolaan karaan mana noola dadkuna waxaa rabaa inay saasuu fahmaan kuwaa weli meelaha ku gagabanaya oo cabsanaya oo taleefana meelaha qaarkood u dadiraya oo qalbiga weli waxaan leenahay qalbigeenna xoojiya qalbigeenna xoojiya nimankaasi waa tageen dadkaaga dhinac ka soo raace ummadaada soo dhexgal wadada toosan iyo wanaagga iyo sharafta iyo karaamada iyo haybadda iyo cibaadada iyo suubanaanta iyo ku toosnaanta dariiqa rabbi waayo waxa aan rabno nagula soo toos haddii alla yiraa insha allah intaas kadib mar kale waxaan rabaa inaan bogaadiyo una hambalyeeyo muxuu ahaay eh, eh, bahda garsoorka eh, federaaleynta garsoorkuna waa socotaa muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna xuquuqdooda in la wada ilaaliyaan rabnaa colaad iyo cunfi colaad iyo cadow aan shabaab ahayn oo dowladda soomaaliya ay leedahay ma jirto inta kale oo dhan lama dirirsanin nin siyaasi oo meel taagan waa qayli karaa qola xagga waa ka qayli kartaa laakiin qolo walba waxaan rabnaa inaan garabka u raaricino oon dhahno walaalayaalo maxaa dhiilaydan maxaa idin dhibaya inaan dhahnaan rabnaa oo waxa dhibaya intaan kala garanno kala fadhiisan hadday run yihiin dhibka aan ka dhaafno haddii ayaan ahayno ismoodsiiyeen inaan u sheegnon dhaano war dhib ma ahana waad ismoodsiiseen hagaaga cadaalad dalkaani siduu u helaahay dagaalay nooga baahan tahay dagaal la-aan dagaal la-aan ma soconayso inta sharciga ogol ee raalliga ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan intiisa xoogga leh intiisa caqliga leh intiisa awoodda le ah iyo in yaroo nagu dhex jirto oo diidan wa aan nahay intaasi marka ina waa si afartii wiiloo hadda aan aragnay awooddoodo shabaabka eedo shan iyo toban sanana haystoo kale daalum diidan shareecada iyo qawaaniinta in lagu dhaqmo diidan ee meel taagan haddane inaan ka caajisno on ka gaabino maxaan uga gaabinaynaa waa la isdilayaa reer hebelyay ku eedin hebelyaanuu ku eedin inta yaanay ka dhicin ma aha haddaad eed ka cararayso oo adoo sax ah nin khaldan yo ku eedinba haddii aad muxuu ah uu shaki kaaga jiro xilka mahayn kartid niyaw raalli ahaw iska dhig meel ka tag xilka aad qaaday ee kutubka jaamaca aad gacanta u saartay aad u dhaaratay inaad u eedowdo oo laguu eedeeyo qof khaldan midka fiican waa kugu farxayaa kan saxa ah ee fiican ee toosan waa kugu farxayaa waa kuu ducaynayaa waa ku bogaadinaya waana ku hambalyaynayaa kan qalloocan waa kan ku eedaynaya kii qalloocnaa eediisi markaad ka baqdo kii fiicnaayaad eed ka gashay ogow meel cidlaa ma marin meel dhexe oo la maraahi ma taallo ama u hiiline ama khaladkaad ku dhacay haddaadan rabin xataa aad ujeedadaad khad u hiiliso laakiin haddaad saxda inaad u hiiliso aad ka gaabiso khaladkaad u hiilisay waaye macnaheeda waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku dhiiranaadaan ha ku dhiiradaan qaladka inay yidhahaan waa khalad cidday doonto ha ahaato inay yidhaahdaan sax ma aha waxaan waa laga roon yahay sidaan si ka fiicanaa jirto inay yidhaahdaan oy dood ka keenaan waa u madax bannaan yihiin dooddu mar walba waa hadal inta la wada hadlayana wax walba waa waa fiican yihiin codkaas aad maqlaysaan waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlayay arrimaha federaalka soomaaliya iyo cadaaladda

bulshadu ka weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka k n duulimaadyo badan oo ayaa dalka mareykanka dib u dhacay maanta sababtoo ah waxaa cilada ku timid baa laleeyahay hanaanka qalabka lagu hago diyaaradaha ee dalkaasi maamulka duulista hawada ee dowladda federaalka ah ee dalka mareykanka ayaa ofa magacooda loo soo gaabiyo ayaa sheegay inay ku dadaalayeen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen nidaamka duulimaadyada xaga oo sheegay ama ay sheegeen ka digayo khataro badan oo ka imaanin karo dariiqyada diyaaraduha emiraan ee hawada kadib markii dalkaasi oo dhan qalabkaasi uu cillo darteed hawada uga baxay warqaroora ka soo baxay hay-addan ayaa waxaa lagu sheegay in howlaha qaar ay bilaameen inay dib ugu soo laabtaan meelaha qaar qadka laakiin howlgallada nidaamka hawada qaranka ayaa weli xadidan hay-addan faa waxa ay sidoo kale sheegtay inay bixin doonto wararka cusub ee arrintan ku saabsan diyaaradaha shirkada ay ka mid yihiin american air ayaa sheegay inay go-aan ku gaareen in duulimaadadooda ay hakiyaan inta ciladan laga saxayo gegidda diyaaradaha caalamiga ah ee texas ee layirahdo auston bartron ayaa maamulkoodu waxa ay twitterkooda ku qoreen inay joojiyeen dhowr duulimaad oo garoonkaasi tegi lahaa ama ka bixi lahaa ciladan darteed waxaa shirkadan lagu yiri qoraalka waxaa warkan lagu yiri shirkada kasoo baxay maamulka garoonka kasoo baxay waxaa lagu yiri rikaabka imaanaya iyo kuwa ka dhoofaya ayaa dib u dhac waa inay u diyaar garoobaan maadaama duulimaadada la joojiyey dad badan oo dalka mareykanka iskaga dhex duuli lahaa ayaa sidoo kale duulimaadadooda dib loo dhigay ciladaasi dhacday darteed faransiiska caasimadooda haddii aan eegnana lix qof ayaa ku dhaawacmay mid kalena waxaa la sheegay xaaladiisu inay aada u liidato kadib markii nin midii ama toorey watay uu weeraray saldhig laga raaco tareenada oo gaar danard layihahdo oo ku yaala magaalada caasimada baris wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerald darman in layidhaahdo ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in ninka tuureeda watay ay istaajiyeen laba askari oo ka tirsan booliska oo xilligaasi aan shaqada ku jirin kuwaas oo dib ugu soo laabtay ama dib ugu laabanayay guryahooda waxa wasiirka intaasi ku daray in ruuxaasi looga shakisan yahay inuu wararka geystay ay saddex xabadood ku dhifteen askarta isla markaana isagoo dhaawac halis ah loo qaaday xarun caafimaada mas-uuliyiinta dowladda ayaa isku dayaya inay ogaadaan haddii ay jirto sabab loo weeraray dadkan weerarkan oo saaka aroortii dhacay waxaa hal daqiiqo gudahood la sheegay in lix qof ninkan uu dhaawacay waxaana sidoo kale markaasi ciidamada boolisku ay qabteen ninkan isagoo dhaawaca wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiisku waxa uu sidoo kale sheegay in boolisku ay qabteen geesinimona ay u qabteen oo ay hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan kaga shaqeeyeen waxyaabaha sida gaarka loo fiiriya waxaa ka mid ah in xaruntan laga raaco tareenada layirahdo garad nord ee faranse magaalada baariis ku taala ay ahayd hal goob xilligaasi mashquul badan oo ka jiray oo dad badan ay isku dayeen inay tareeno raacaan boolisku ayaan weli ninkan magaciisa aan sheegin waxaana ay sheegeen inay baarayaan dukumeentiya aqoonsi ah oo ninkan jeebkiisa laga helay wasiirku waxauu sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkaasi uu ku weeraray dadka ku sugnaa goobtaasi isagoo adeegsaday tuureydiisa booliska ayaa goorsii horeysay sidoo kale waxa ay sheegeen in ninkaasi midida u adeegsaday ahayd mid aada u af badan baarayaasha dembiyada ee gacanta ku haya kiiskan ayaa waxa ay sheegeen in ay booliska ka heleen xoga dhammaystiran iyagoo sheegay in hadda baarayaan kiiskan inuu la xiriiro fal argagixisay in kale dhacdadan ayaa dib u dhac weyn waxay ku keenta baa laleeyahay socoshada tareenadii saldhigan ku sugnaa iyo kuwii kale ka bixi lahaa saaka aroortii iyadoo ciidamada booliskuna ay xireen saldhigga oo dhan islamarkaana mm, meesha oo dhan bandow laga dhigay goobtan laga raaco tareenada ee baaris ku taalay gaara darnoor layihaahdo waa mid ka mida ah baa layidhi goobaha tareenada laga raaco ee caalamiga ah ee ugu mashquulka badan yurub oo dhan waxaana la sheegay in saacadiiba ay adeegsadaan wax ka badan toddoba boqol oo kun oo qof dowladda ugandana waxa ku dhawaaqday in lasoo afdiray ku dhawaad afar bilood oo ay si gaara ah ula tacaalaysay xanuunka ebola oo muddo kooban dadka dowladda wadankaasi ay si adag ula dagaalamaysay si ay u xakamayso hase haatee waxaa suurto gashay in si deg dega ah loo xakameeyo inkastoo aanay jirin wax tallaala ah oo la xaqiijiyay oo laga hortagi karo fayriskan waxaan si guud ah in ku sheegaynaa insi guudla u xakameynay faafitaanka xanuunka ebola ee uganda waxaa sidaas yiri wasiirka caafimaadka jane rath aseng oo maanta warbaahinta kula hadashay magaalada kambala cudurkan ka dilaacay dalka uganda ayaa dilay shan iyo konton qof iyadoo boqol iyo saddex afartan qofna uu dalkaasi xanuunkan uu ku dhacay tan iyo bishii sebteembar sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka toddobaadidii hore ee cudurkan dilaaga ah kiisasku waxa ay ku fideen meel ka baxsan xuduntii markii hore uu ka dilaacay ee magaalada momende la oo qiyaastii boqol iyo konton kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan magaalada kambala ilaa dhowr degmo oo kale ayaana markaasi bandow lagu soo rogay ururka caafimaadka adduunka who ayaa sheegay in wadankani uu u baahan yahay inuu dhaafo boqol iyo inuu dhaafo afartan iyo laba cisho oo karantiil ama hubin ah laba jeerna waxaa loo tijaabiba leeyahay maxaa in waqtigaas lagu ogaan doonaa in uusan xanuunkaas qof kale ku dhacin iyo in kale bishii diseembar naga dhammaatay dowladda uganda waxay isbitaalka ka saartay bukaanadii ugu dambeeyey ee ebola ku dhacay waxaana madaxweynaha wadankaasi yoweri museveni uu qaaday dhammaan xanibaadihii dhaqdhaqaaqa ee xanuunkan ebola qoseeyey mas-uuliyiinta caafimaadka afrika ayaa sheegay in dadaal wadajir ah oo ay oo xoojiyeen oo islamarkaana ay ugu diyaargaroobayaan welina ay ugu jiraan wax ka qabashada xanuunka ebola kadib markii uu si xun uga dilaacay xanuunkan galbeedka africa wadamo ku yaala intii udhexeysay labada kun afariyo tobankii ilaa labada kun lixiyo tobankii kaasoo dadka uu dilay ay tirahan gaarayaan kow iyo toban kun iyo saddex boqol oo qof waxaana ugu badnaa baa laleeyahay dalalka sida weyn xanuunka dadka badan ugu laayay waxaa ugu horeeya guinea sierra leon iyo wadanka liberia qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka aad dhegeysanaysaanna waa kulanka kenen aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aan kala hadhayn oo hamigiiyo faraxuna midba waa halkiisi hawlaha adduunyadu waa kuwa ishaysto aan kala hadhayn oo hamigiiyo faraxuna midba waa halkiisi walaad midkii iyo kii nasiibku hadhay way sareersodaan oo kala hariina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halisbay ku sugantii habeen dhalad midkiiyo kii nasiibku hadhay wasareer sodanoo kala hadhiina aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantee geelu daaqi beeshahadigeediyo hawdiiga muuqda beeshaharadigeediyo hawdiiga muuqda andhawaynba halka geelu daaq xadigeediiyo xawdiiga muuqda Oh. kusha hugocan roob lahayn baan xarba quulayaayo haadaama qodan ban ka dhaxaysayaayo jacayl aan haraynba wanaagsan haasaawiyayo haybshaa jacaylkiio halka aad ku nuushahay haybshaa jacaylkiio halka aad ku nuushahay yaa salaam haybshaa jacaylkiio halka aad ku nooshahay codka macaan fanaanka xasan aadan samatar ayaa ku looqeynaya heestaan oo haradigeed layidhaahdo qayb ay nooga tahay barnaamijkana kulanka keenan heese kale noo soo socda saaxiibyaal oo aad maqli doontaa markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan baana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin arbacaad taariikhduna waa koob iyo tobanka bisha koobaad ee janawari sanadka labada kun saddex labaatanka waa maalinta koob iyo tobanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol konton iyo afar cisho haddii aan dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartii ciidamadii ingiriiska ayaa waqooyiga soomaaliya waxay ku dileen ku dhowaad kun askari oo ka tirsanaa ciidamadii daraawiishta maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee cumar cabdirashiid cali sharmaake oo markii labaad ra-iisul wasaare loo magacaabay ayaa soo dhisay xukuumaddiisii oo ka koobneyd lix labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo sagaal wasiiru dowle maanta oo kale sanadkii labada kun toban iyo toddobadii brofeesor maxamed cismaan jawaari ayaa loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa lagu dhaariyey xildhibaanada hadda shaqeeya ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo labadii daawada loo yaqaano insuliin ayaa loo adeegsaday baniaadamka waxaana loo isticmaalay markii ugu horreysay in lagu daaweeyo cudurka macaanka ama sokorta maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo kowdii hogaamiyihii xilligaasi ee jarmalka adolf hitler ayaa ciidamadiisa amray inay ku duulaan qaar ka mida ah wadamada ku yaala waqooyiga afrika oo xilligaasi talyaaniga haystay ugu dambeyntiina maanta kale sanadkii kunsaaaboqoafartanilabadii dowladda jabaan ayaa ku duushay dalka holland xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta kale markaana adibidin kugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa mahadsan tahay luul maxamuud aadan oona la socodsiinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maantaoo kale dunida ka dhacay maamulka garsoorka dalka baraaziil ayaa amar ku bixiyey in lasoo xiro mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda kadib markii rabshadaha ay xoogdad dabadbaxyaalah ay xoog ku galeen xarumaha muhiimka ah ee dowladdu leedahay mid ka mid a ah saraakiisha ayaa ah baalaleeyaal amrin lasoo xiro taliyihii hore ee ciidamada booliska taliyihii hore ee milatariga sida ay ku warantay warbaahinta gudaha saraakiishan ayaa sidoo kale waxaa kamid mid ah lacamre in lasoo xiro madaxii hore ee amniga dadweynaha ee brazil andros torres iyo kuwo kale oo mas-uuliyiin ahaa oo dowladdaasi ka tirsan sargaalka la eedeeyay ee torres ayaa beeniyey inuu wax luga ku leeyahay ama wax doora ku lahaa rabshadaha dalkaasi ka dhacay kornel fabio agosto taliyaha booliska ayaa sidoo kale xilka laga qaaday kadib markii taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi jarmal sarno ay xoog ku galeen aqalka koongareeska madaxtooyada iyo sidoo kale dhismaha maxkamadda sare rabshadaha ayaa yimid baan leeyahay kadib toddobaad markii madaxweynaha cusub ee dalkaas ee louis lula de silva si weyna wadankaasi looga yaqaanay loo dhaariyay xilka madaxtinimada ku dhowaad kun iyo shan boqol oo qof ayaa boolisku sheegeen in la xiray oo xabsiga loo dhaadhiciyay kadib markii lagu eedeeyey inay rabshadaha ay ku lug yeesheen dowladdu waxa ay ku eedeysay rabshadahaas inay qeyb ka yihiin mas-uuliyiin sarsare oo xilal hore uga soo qabtay waddankaas oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore oo wadankaasi xukumayay jeer balnasaaro laakiin madaxweynaha naftigiisa jeer balnasaaro oo lagu guuleystay ayaa loola cararay isbitaal ku yaala dalka mareykanka waa toddobiyo lixdan sana jir waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada orlando la oo gobolka florida ka tirsan kadib markii uu sheegay ama uu la kulmay xanuun xagga caloosha ah sida ay sheegeen dad asiga kaagdhow xanuunkan siyaasigan midigta fog ah wuxuu ku yimid baa kadib markii uu maqlay in dad isaga taageersan ay rabshado ka bilaabeen wadankiisii islamarkaana ay damceen in afgambi ay sameeyeen faahfaahino dheeraada ku saabsan xaaladiisa ayaan weli lasoo saarin waxaana arrintani kusoo bigmaysaa baa leeyahay saacado kadib markii taageerayaashiisa ay qas ka sameeyeen dalkiisa iyagoo xuug ku galay dhismooyin dowladdu leedahay bolonazaro ayaa la fahamsan yahay ama la ogyaha baa leeyahay inuu si joogto ah ee u dhaliilaya dowladda cusub waxaana uu sheegay hore u sheegaba in xukunka looga guuleystay oo keliya sidoo hadalka u dhigay khiyaano lagu sameeyay kusuubasho bolonsaro ayaa laga ceeriyey wadankaas laakiin waxaa la sheegay inta badan isagoo caloosha wuuba ka xanuunsadaayo wax ku cusub ma aha waxaa la xasuusanayaa baa laleeyahay dhaawac toorey ah oo toorey loo adeegsada weer toorey loo adeegsaday in hadda ka hor lagu dhaawacay oo caloosha toorey laga geliyey Eh, inta lagu guda jiray baa leeyahay ololihii madaxtinimada labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaana markaasi u galay ilaa afar qalliin sida dowladdu ay sheegtay madaxweynaha wadanka indonesia jako wedidona waxa uu muujiyay sida uga xun yahay xadgudubyada xuquuqal insaanka ka dhanka ah ee ka dhacay dalkiisa oo ay ku jiraan rabshado ka dhanaha dadka shuciga ah oo wadankaasi laga sifeynayay muddo haatan laga joogo dhowr sano waliba sanadihii lixdamaadyadii buu sheegayaa iyo dabaaqadii sagaashameedadii in ka badan nus milyan qof ayaa lagu dilay guud ahaan dalka indonesia rabshado soo bilowday bartamihii lixdamaadkii markii uu talada wadankaasi haystay jenaraal soharto iyo milatarigii xilligaasi oo ay talada kala wareegeen kadib afgembigii shuuciga ee fashilmay hal milyan hal milyan oo qof ama in ka badan ayaa xabsiga la dhigay kuwaas oo looga shakisan yahay inay yihiin shuuciyiin intii lagu guda jiray dhacdadii dhiigga badan oo ku daatay ee taariikhda indoneesiya taasoo keentay xukunka tobanaan sano ah in jenaraal suharto uu sii hayo ninkan lixdan sano jir ah oo ayaa waxaa uu dhalay cunugiisii ama da-diisii koob iyo lixdanaad ayuu dhalay magaciisa waxaa layihahdaa sardaar jaan maxamed khan khaliiji totisk waxaana lagu magacaababa leeyahay xaaji qushaal khan waxaa lagu tilmaamay ninkan inuu yahay nin aada u mashquul badan oo aada ugu mashquula caruurtiisa wuxuu dhalay kow iyo lixdan caruur ah waana lixdan sano jira ogaada aabahan waxa uu degan yahabaa leeyahay dalka bakistan magaalada quweta ama gobolka khiyaatale wuxuuna ku faanaa inuu weli uu yaryahay oo hadii dee mogtahay weli uu doonayo inuu sii dhalo caruur kale waxa uu yidhi waxaan doonayaa inaan noqdo qofka adduunka ama aabaha adduunka ugu caruurta badan toddobaatan caruuraan doonayaa buu yidhi mararka qaar inaan hadda welib si dhow aan ku gaaro saddexaas ayuu qabaa markan saaxiib yeel kusoo dhawaada xubinteenii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waa banaanbixi bulshada banaadir beelada dhex joogta lagu baarbaaraye war cabdullaw xaaladoon halka gaadhin fanaanka la foola laydhaa waxaan ka maqli jiray niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geed moogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maa warni aan heestima bakeela laakiin oytuntumada oyti la fool haddii dheegi kooree badafadi war goor hayn madayow ma waxaad leedahay la foola mar dambe dhanba oo mahaysan haddii ugu maqli lahaa warwalla weynay haddama waxaadna leedihiin bannaanbaxa khamiista ka dhacaya muqdisho la foolaa ka heesi doona war bannaanbixii somalilan ee muuse bixi looga soo horjeeday miyaa dib u bilowday horta kii laascaanood ma joogsaday <laughs> binaanbaki baydhaw jinaydhatielikogoobadii madihabad dadkan dholikukubii kobtay aragday dhilaashkii aragdee ku dhiidi war anu bannaanbaxba maqlo waxaan soo xusuustaa yuhuud maa tihiin albaabka naga fura war kalemaanay war mahaysiina bannaanbaxa ka dhacaya muqdisho gobolka banaadir u kala hari maayaa la yidhi xataa kuwii kale ah aahey wilijaba soomaali hadhow ay jirtay ismaaciil murgeedle war dad faranaatiine bannaanbaxa waxaa looga soo hor jeedaa dadka muqdisho muddo dheer gumaadaysay guryaha ay ku jiraan in loogu golo ejeegada lasoo qabtaana la go'aansadayaa la yidhi marka haddii gobolladii leesku galay muqdishona guryaha loogu galo sow gurigood ma bi'in war awalbi guri ma lahan gurigood habae war xaaladu waxay maraysaa la yidhi gafuur duubataha iyo indhaha good ku xidho taaba gardaroy godkaagii waa taa laguugu soo galay xageed ku gaban doontaa adduungelinba waacayn war hadday dhinteen kooxihii ama dhammaadaanba haa ka siyaada maamadii dhashaa joogta iyo dhoorrihii qabay awgeedow gafuur gud gudmaashe gale waa lagubaa gutiyid gasho yadheegi jari war madoyaanna waxaan maqli jiray gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeed dishaambowa lagu guurihaaye lagu guurihaay warshabaab xaaladda waxay ka maraysaa baa la yidhi tuma ihigadeedii gorayoy ku dhac war kalemaanay war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka qayb galay shir garsoorka looga hadlayo wuxuuna yidhi soomaaliya waa federaal cid dhihi karta gooniyaan u baxnay iyo gooniyaan u goosannayna ma jirto lagana yeeli maayo maamul goboleedyadana waxaa laga rabaa ciddii wax tabanaysaa ayadoon qaylin inay sheegato war soomaali heshiisa dunidana heshiis la amiyuu ku celiyey war madaxweynuhu waxaa kaloo intaa ku daray wixii masiirka ummadda soomaaliyeed taabanaya dowladda federaalk ayaa mas ka ah waan cadhaysanahay waxaan doonaan falayaana ma dhici karto hadda madaxweyne deni ma laga diiday goonigoosadkii war madaxweyne deni waa muwaadin xaq ule xilkuu raba in la siiyo war deni inuu muwaadin yahay muran kama taagna waana madaxweyne waa maxay xilka ka sarreeyuu raadinayo wargooyin war ma haysaana ra'iisul wasaare xamse cabdiaar wuxuu yidhi deni haddiisku qanaca u ogolaa eray war bal annagaa wax aragnay aga waryaana loo cagajuglayn buu yidhi dastuurka dalkana sanadkan soo socda waa la dhammaystirayaa buu yidhi kollabana cid lugta nugu dhegta iyo cid qoorta nugu dhegta u joogsan maynuu yidhi war-iisul wasaaruhu waxaa kaluu yidhi akoonnadii shabaabangiyada dalka ku lahaayeen waa soo xidhnay hayehe lacagta ku jirta yaa loo qaybiyeyhe maxaa loo qaybinayaa macawisley baa xaq u leh war lacagta dadkii laga qaadayaa joogay hana loo qaybiyo war waan lusan tahay ciddii shabaab lacag ka qaaday waa dembiile ma iska qiranaysaa war waxaa la yidhi kan lacagta dhibii kan qaraxa soo barari ah. waxaa dembi badankan lacagta dhiibay marka ninkan yaa la qarinaya hala qabto war langumayn haystan wardisaalihingyonay faatahamayga ku gaadna walyi juubay madayow haddaad sidaa ku fakanayso waa la arki doonaa aryaadaha samidey cabdullana waxa uu yidhi ah ow nimaad horu haaraatiiso ikuu qaaba miyaahera nimaad horu haaraatiiso ikuu qaaba miyaahera warwalla weynayaan idiin warrame wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin wuxuu yidhi is-afgarad bay ka gaadheen odayaasha iyo xukuumaddu xiisaddii laascaanood maalmahan ka taagnayd war somalilan way ka baxaysaa laascaanood miyaa laysgu afgartay waradeer adeer anigu puntland kuuma sheegine laascaanood somalilan bay ka tirsan tahay tahay wargabaasow xaaladda laascaanood xukuumadda somalilan iyo odayaasha dhaqanku ma isku dhinacay u wadaan mase waa kala wadaan warkalamaana war ma haysaane gudoomiyaha gobolka banaadir madaala wuxuu yidhi shaqadii gobolka banaadir cabdila shideeyaa la wareegey iyagaana sameeya dukumiintiyadii sabraloogooyinkii iyo wixii shuruuc ahaa war maqandaraasaa lagu siiyey war wuxuu yidhi waa dembiilayaal abaabulanoo foojar ku shaqaysta qaarkoodna waa qabano waa xihan yihiin qaarna waa daba joognaa war gudoomiyuhu hadduu cabdilashideye wa qabto waa arrin fiicani xafiisyada gobolka banaadir iyo arrimaha dhulka waxa ka jira hoos ma u eegay war gudoomiye madaalo waxa kale uu yidhi gacan daahira wax nadiifisee madaxda gobolka banaadir musuqaha ka fogaadaan abbawtan oo kale wargooyin musuq gobolka ka jira miyaa cabdulla shadeeye lagu eedi karaa war weliba leerey maroodota kartus fuulu ma aragaa kankalata kartu fuulu arage warmadeeow maamulka gobolka baay maahan waxa laga hadlayo waryaaskudohowaasa walmooshidii waa berinta kataalla warwar ma haysaana jenaraal cabdiqaybid wuxuu yidhi reer aadimaydna miyuu yidhi wargooyin ma wasiil bay iska joogayaan war shaxda shabaab lagu dabar goynayo aniga hayee dawladdu hayay xil saarto miyuu yidhi war horta haddii xaradheera la rabo in la qabto madaxweynaha galmudug qoorqoor ma lagala tashaday war waa waalantiina senatar cabdiqadir dastuurku ka hadlaya wuxuu yidhi beesha lixaadee caasimadda xalana fadhisa inta lagala tashanayo dastuurku ma dhammaystirmayo war xaquuqdii beesha lixaad dastuurka kuba caddee ha lagu daro miyay leeyihiin wargooyin beel dalka wax ka degan in laga taga khalad bay ahayd marka horeba war bishaarow ra-iisul wasaare xamse ma kula qabaa warwar ma haysaane gudoomiyaha gudiga doorashooyinka buntland dani lama qabna miyuu yidhi faragelinta haddaad naga dayi weysiin aan iyo erena warwarkaa naga qasanaya gudoomiyaha gudiga doorashooyinka buntland wuxuu yidhi lixdan kuna isdiiwaan gelisay waana sii soconaysaa diiwaangelinta cidna loo fadhi maayo wargooyin anugu diiwaangelinta buntland waxaan kula yaabay meel kastoo wax lagu qorayo waxaa tagan gaadhi dhishii ka saaran yahay war doorasho wadankanka dhihi tangaalka ayaan fayla haytay iyaana meelkasabdhuun shilka yaali mahay sida shirkayaashii xilligii doorashada gaalkacyo waxaa loo bixiyey gudiga xalinta khilaafaadka horta diiwaangelintii iyo doorashadii somalilan puntland markay ka koobiyeyse miyay iska daayeen war somalilan warkama ay sida madaxweyne muuse biixi waa kii yidhi mar hadday puntland goosatoy gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobaye gaadhi kari waayey haddii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ii gudboon tahay midnimo inaan goleeya waanan go'nay waanan go'nay ba guri jirta anaga boosoo hataa war bishaarow goormay diiwaangelin doorasho ka dhexaysaa jubbaland baaqayo codkaygu waa barahaarujine baadi weeyaanta sawdee ma looho birmado beledkani bu'aale war labadii labadiiaas ee dadka masaakiinta ku kala dilay balcad iyo axmar weyne ee weliba shanta kun iyo wax la mida u dilay gacmaha iyagoo isaga xidhan oo ka katiinadaysan baan arkay war waxaa ka sii darneed qorihii ay wax ku dileena la soo hordhigay war hanqiyo maldilondihi labaanhandamiinana war taliyaha booliiska gobolka banaadir uu yidhi eh. dembiilo walboo la soo qabto rag garaadalahaa daba jooga ilaa garaadaha laga rifano xal la heli maayo war sheegin taliyaha sheegay waxaasoo kale lama sheegay ha sheegin muxuu odhan waaye war waxaan indhahayga ku arkay rag shabaaba ah oo shacabka degmada kaaraan ay soo qabteen eh. oo maxkamadda ciidamada la hor keenay oo ay weliba shacabkii ku markhaati furayaan eh. marka waxaa ii cadaatay reer muqdisho inuu kacdoonku dhab ka yahay markaanna keena aan bannaanbaxa aadni bulshada banaadir beelada dhex joogta lagu barbaarayewaa hagaag xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkeena kulanka ka ilanayana u dambeysa waanu mahadnaqayaa saaxiibada barnaamijka igala qaybgalay tabin diyaarin iyo farsamo cododka macaan fanaaniinta axmed naaji saacad iyo allahu naxariistee faadimo khaasin helowla idinkaga tegaynaa heesta iyo maayo Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, baraan kuwada keediiga odeysma baara ani ku wadaa inteedkiiga horteeda imaw mau mau